alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey aayaddii aayat اlmujaadala la tajidu qwma yuؤminuuna biاllahi wاlyowm اlآkhir yuwaaduna man xaadda allaha warasuulah walow kanuu aabaءahum ilaa aayadda dhammaystirankeeda laga gaadho macna ahaanna si guud waxay sheegaysaa cid iimaan lihi inayna jeclaanaynin cid ilaahay iyo rasuulkiisa la collowday oo khilaaftay ama gaalo ha noqoto ciddaa khilaaftay ee la collowday ilaahay iyo rasuulkiisu ama munaafiqiin ha noqoto walow haba ahaadaan cidda ugu dhowe kuwa aan gaalada jeclaanayn ilaahay wuxuu ku sugay qalbiyadooda wuxuu ku sugay iimaanka waa ku qoray yacni waa ku sugay oo waa ka yeelay waxaanu ku xoojiyey waayadahum biruuxin minh wuxuu ku xoojiyey ilaahay nolol xaggiisa ka ahaatay noloshaasi waa nolol iimaanka ay ku noolanayaan oo iimaankii waa xayaatun lilqalbi waalruux qalbiga iyo naftaba nolol baa iimaanku u yahay markaa saasaa nolol loogu magacaabay biruuxin waxaa kaloo lagu fasiray nuur waa nuurka iimaanka binasrin waa lagu fasiray macaanidaasi waa isu dhow yihiin waxaa laga tilmaamayaa inuu ilaahay tawfiiqda u siyaadinayo iimaankana u kordhinayo waxaanu ilaahay gelin doonaa kuwa mu'miniinta ah ee gaalada la colloobay jannooyin buu gelin doonaa aakhiro jannooyinkaasoo ay hoostooda durdurayaan oo sabaynayaan durduro kuwa malaba kuwa biyo ah kuwa caano ah kuwa khamri ah sida aayatu moxamed ama suuratu moxamed aayadda ku soo aroortayba siday sheegayso waana ku waarayaan jannaadkaas abad al aabaad oo jannaduna ma baaba'ayso lagamana saarayo ilaahay raalli buu ka noqday xaggooda iyaguna xagga ilaahay raalli bay ka noqdeen markaa jannooyin iyo raalli ahaanshaba way helayaan waana xisbiga ilaahay iyo ciidanka ilaahay weeyi xisbiga ilaahayna waa kuwa liibaanaya weeyaan ayuu allah markaa inoo sheegay alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun dadkuna waa laba xisbi waa xisbu shayطaan iyo xisb اllah aayaadka aayaddan ka horreeyey baana lagu sheegay xisbiga shaytaanka iyo inay khasaarayaan waxaana lagu soo khatimay aayaddanna xisbiga ilaahay inay yihiin inuu yahay xisbiga ilaahay ka liibaanaya inuu yahay jacalana allahu min xisbih wuxuu yidhi sheikhu raximah llah اعلم أرشدك الله لطاعته ogow ilaahay ha kugu hanuuniye liطaacatihi ateecitaankiisa ad aطeecayso ha kugu hanuuniye ana alxaniifiyata in xaniifiyada oo diinta ka soo iilanaysa shirki iyo gaalnimo dhammaanteed ka soo iilanaysa millata ibraahiima oo diintii ibraahim ahaatay an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabuddo waxdahu xaalu ilaahay keligii yahay ay munfaridan mukhlisan lahu ddiin aad caabuddo ilaahay xaalaad u saafi yeelayso oo u badhax tirayso cibaadada ama diinta wa bidalika amara allahu jamiica annaas kaas baanu ilaahay amray dadkoo dhan inay allah oo keliya caabudaan wa khalaqahum laha waana u abuuray ilaahay khalqiga ama dadka waa u abuuray lahaa ay lilcibaada cibaadada ayuu u abuuray ilaahay keliga ay caabudayaan kama qaala allahu tacaala siduu allahba uu yidhi ama waxaa u daliila orodka uu ilaahay yidhi baa u daliila oo la yidhahdo kaafku waa litacliil ay liqowli اllahi tacaala bay ka dhigantay markaas shabih bikaafin wa biha atacliilu qad yucnى waza'ida litawkiidin warad ay liqowli اllahi tacaala waxaana u daliila ku tusinaya hadalku allah yidhi wma khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun ma abuurin buu ilaahay yidhi jinka iyo walinsa insiga ila liyacbuduun inay aniga ay caabudaan daraaddeed mooyaane wax kale uma abuurin wa macnaa yacbuduuni yacbuduuni macnaheedu yuwaxiduuni waa inay ikeliyeeyaan oo cibaadada ii keliyeeyaan ayaa macnaheedu yahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kitaabkan salaasat lusuul la yidhaahdo wuxuu ka bilaabmaa iclam arshadaka allahu liaacatih culamada qaar baa saa sheegay mawdica uu ka bilaabmaa kitaabku inay halkan tahay ama inta ka horaysa risaalo kale ayuu sheikhu ku sheegay dabeedna ardaydii sheikha qaarkood ayaa risaaladaa kale intay ka soo qaadeen qaybtaa hore ayay ku kabeen dabeedna sidaasay u caanbaxday oo markaa kitaabku inuu sidaa isugu dhan yahay oo isku mid yahay ay ugu caanbaxday lakiin asal ahaan salaasat lusuulka sheikhu wuxuu ka bilaabay iclam arshadaka allahu litaacatih inta kale risaalad kale uu sheikhu ku sheegay oo ku yidhi dabeedna marka ardaydii sheikha qaarkood baa intay soo qaadeen yacni ku kabay wuxuu markaa sheikhu tilmaamayaa waxaad ogaataa buu yidhi ilaahay ha kugu hanuuniyo taacadiisii yacni iclam markuu sheikhu yidhaahdo duco ayuu raacinayaa taasina waxay ku tusinaysaa sida uu dadka khayrka ula jecel yahay oo uu la doonaayo wanaagga iyo khayrka ducada uu ducaynayo ayaa ku tusinaya wuxuu yidhi xaniifiyadu oo diinta ibraahim ahaatay waa inaad ilaah oo keliya caabuddo allah oo keliya waa inaad caabuddo alxaniifiya waa nisbatu ilaa xaniif xaniifna macnihiisu wuxuu yahay waa kii baatil oo dhan ka soo iilanaya iyo shirki oo dhan an ittabic millata ibraahiima xaniifa ilaahayna wuxuu yidhi raac diinta ibraahim raac xalaad shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanaysa raac marka ibraahim diintiisu waxay ahayd tawxiid nebigana sala allahu alayh wasalam diintiisu waxay ahayd tawxiid bay ahayd markaa sidaasuu ilaahay ku yidhi an ittabic millata ibraahiima xanifa xanafka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ruuxa labadiisa addin inay qalloocaan oo isku yaro jeedaan ama qallaafa uu leeyahay qallooca addinku qallooco oo sidii toosnayd uu ka soo qallooco ayaa markaa la yidhahdaa xanafka la yidhahdaa axnaf baana la yidhahdaa ninka marka la odhanaayo qallaaf marka la odhanayo yacni kii qallaafaha lahaa waxaa la yidhaahdaa axnaf marka nin taabiciintii ka mida oo axnaf ibnu qays la odhan jiray ayaa waxaa la yidhi markii uu yaraa ee uu dhashay isagoo hooyadii ay ciyaarsiinayso bay waxay aragtay addimadiisu inay yaro qalloocaan markaasay waxay ugu heestay baa la yidhi hooyadii lowlaa xanafun fii rijlihi maa kaana fii fityaanikum min milihi in yaroo qallooca addimadiisa ku sugani haddaynay jiri lahayn inamadiinaba wax u dhigma lagama heleen ceeb intaasuu leeyihi marka xanafku waa qallooca waa inu addinku soo iilanaayo oo uu markaa iishan yahay marka xaniifan marka la leeyahay waxaa looga jeedaa ay maa'ilan can ishirki waa kii ka soo ilanayay shirkiga alxaniifiyana waxaa loo jeedaa almilata almaa'ilata can ishirki waa diinta ka soo iilatay ka leexatay shirkiga oo ku dhisnayd ikhlaaska iyo tawxiidka nabiguna sala allahu alayh wasalam xadiidka imaam axmed wagayruhu soo wariyey waxa uu yihi bucistu bilxaniifiyati اsamxa waxaa laygu soo saaro laygu soo diray bilxaniifiyati miladii xaniifka ahayd ee shirki dhammaantii ka soo iilanaysay ee assamxati samaaxada lahayd ee fududayd ee sahlanayd xadiiskana imaam axmed wakayruhu baa soo wariyey turuqna waa leeyahay ahlu cilmiga ahlu cilmiga qaarkoodna waa markaa quweeyeen oo xadiiska markaa waxay yidhaahdeen waa xadiis haabit oo nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sugan sida shaikhu lalbani wakayruh siduu haayat lmaraamkaba ku caddaynaayo ama meelo kale uu ku caddaynayo culamo kalena waa quweysi marka waa xaniifiya fi tawxiid samxa fi sharaa'ic diinta nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay la soo diray xagga tawxiidka waa xaniifiya waa mid shirkiga ka soo iilanaysa waa samxa fi sharaa'ic xagga sharaa'icda iyo axkaamtana waa mid sahlanaan iyo fududaan u saaxiiba oo aan adayg iyo cusri ku jirin oo waa sahlanta marka labadaa sifo bay labadaba leedahay madhabta abi xaniife marka cid loo nisbaynaayo waxaa la yidhaahdaa xanafi baa la yidhahdaa xaniifi lama yidhaahdo almadhab alxanafiyana la yidhaahdaa almadhab alxaniifiya lama yidhaahdo marka madhabta loo nisbaynaayo laakiin marka loo nisbaynaayo yacni xaniifan marka loo nisbaynaayo oo diinta xaggeeda laga tilmaamayo yada waxaa la yidhaahdaa eh, xaniifiya ayaa la yidhahdaa ee eh, xanafiya lama yidhaahdo marka ayayna iskaga kaa qaldamin xanafiya iyo xaniifiya culamada luqada ama culamada nuxaadda in badan oo ka mid waxay yidhahdaan mid walba ha la yidhaahdo xanafiya laakiin culammada luqada qaarkood waxay yidhaahdeen si loo kala saaro yacni dhibi kuma sugna in waxa weeye la yidhaahdo xaniifiya oo waa bannaantay yidhaahdeen walow in badani haba diidaani wakada banu xunayfa marka loo nisbaynaya laftooda ama banu xaniifa marka loo nisbaynaayo laftooda yacni markaa ya-da in la isbaatiyay door bidaan laakiin waxa weeye xagga millada marka la sheegaayo yada sida saxiixa ah itibaacan lilxadiis waa in la yidhaahdaa marka waxa weeye xanifiya la yidhahdaa sida xadiiskaba ay ugu soo aroortay bucistu bilxaniifiyati samxa marka xanifiyada oo milada ibraahim ahaatay diinta ibraahim dhammaantood eh, diinta ibraahim iyo diinta nebiyada dhammaantoodna waxay ahayd tawxiid waayo nebi kastaba ilaahay tawxiid buu la soo diray tawxiid ayuu la soo diray marka soo gaaryeelista ibraahim la soo gaaryeelay sheegi mayso inuu tawxiidka la gaar ahaa oo allah wuxuu yidhi wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu la ilaha ila ana faacbuduun oo nebi kasta inuu ilaahay tawxiid la soo diray allah baa qur-aanka inoogu sheegay marka waa an tacbud allaha diinta nebi ibraahim wakadalika nebiyada kale diintoodu waa in ilahay oo keliya la caabudo an tacbud allaha waxdah xaaluu allah keligii yahay ay munfaridan ama muwaxadan mid keligiisa xaaluu yahay aan cid waxba la wadaagin ama mid la keliyeynayaan loo shariig yeelin xaaluu yahay mukhlisa lahu ddiin xaalaad markaa cibaadada u saaf yeelayso addiin waxaa looga jeeda alcibaada dadkao dhanna ilaahay wuxuu amray tawxiidkaasuu amray inay allah keliya caabudaanna waa u abuuray wa khalaqahum laha waxaana u daliila aayaddu ilaahay yidhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun uma abuurin jinkiiyo insiga inay caabudaan daraaddeed mooyaane wax kale uma abuurin cibaadadana waxaa looga jeedaa tawxiid saas aawadeed buu sheekhu yidhi wa macnaa yacbuduuni yuwaxiduuni yacbuduuni macnaheedu waxa weeye yuwaxiduuni inay i keliyeeyaan oo cibaadada ii gaar yeelaan oo ii keliyeeyaan ayna cid ila wadaajin waata laga sheegay cabdullahi bnu cabbaas inuu yidhi kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kasta oo qur'aanka ku sugan bimacnaa laynagu amray waa tawxiidka marka eh, liyacbuduun waxaa loo jeedaa liyuwaxiduun saasaa looga jeedaa saas aawadeed baa xadiidkii mucaad ibnu jabal ee saxiixaynka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam markuu mucaad la hadlaayey يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله mucaadow waxaad u tegaysaa yaman buu u diray nebigu sala allahu aleyh wasalam mucaad markaasaa nebigu wuxuu ku yihi sala allahu aleyh wasalam mucaad ibnu jabal radia allahu canhu ardaah mucaadow waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaabah ayaad u tegaysa ahlu kitaabka waxaa la yidhaahdaa yuhuudda iyo kiristaanka ayaa ahlulkitaab la yidhaahdaa waayo kutub bay u nisbe sheegan jireen inay haystaan oo qolana inay tawraad haysato bay u nisbe sheegan jireen oo u abtirsan jireen sida yuhuudda qolana inay haystaan kitaabkii al injiil bay u nisbe sheegan jireen sida nasaarada falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa qirista ay qirayaan mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane yani waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa tawxiid ha noqoto xadiisku wuxuu ku sugan saxiixaynka bukhaariya muslim riwaayo kale oo saxiixa oo saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat ullah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa cibaadada allah la caabudaayo riwaayo kaleo saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu llah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa inay ilaahay keliyeeyaan oo waxidaan saddexda riwaayo ee xadiiska waa isku macni waayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxay sheegaysaa tawxiidka iyo in ilahay cibaadada loo keliyaynayo cibaadat llah iyo ilaa an yuwaxid llahna waa bimacnan oo cibaadatu llah waxaa loo jeedaa tawxiiduhu bilcibaada allah in cibaado lagu keliyeeyo ilaa an yuwaxid llahna waa la macni marka saddexa riwaaya saasay isugu macno yihiin wa kadalika kale ee saxiixaynka min xadiisi ibni cumar radia allahu canhuma waxa uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam siduu ibnu cumar ka soo wariyey buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir waxaa lagu dhisay mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane riwaayo kaloo saxiixa ku sugani waxay sheegaysaa bunya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbad allah wa yukfara bima duunahu islaamka shan baa lagu dhisay waxaa lagu dhisay in allah la caabudo oo cidda allah ka sokaysa laga kufriyo laga gaadhoobo yacni cibaadada la caabudayo ee laga ilaah dhiganayo in laga kufriyo cidda rabbi ka soo hadhay axaadiistaasi dhammaan waxay inoo caddaynaysaa cibaadada dadka laga rabo iyo tawxiidku inay isku macno yihiin wa kadalika xadiiska kale ee muslim saxiixa kusoo wariyey man qaala laa ilaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah faqad xaruma maaluh wa damuh riwaayo kale oo saxiixu muslim ku sugan waxay sheegaysaa man waxada allaha wa kafara bima yucbadu min duunih faqad xaruma maaluhu wa damuh marka waxada iyo laa ilaaha ila allah waa isku macne marka tawxiidka waxaa ugu horeeya in ilaahay cibaadada loo keliyayo sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi yacni wuxuu sheikhu u jeedaa altawxiidu min macna alcibaada qasadkiisu wuxuu yahay tawxiidku wuxuu ka mid yahay macnaha cibaadada waila faqad sabaqa laka macna alcibaada arrinku haddaanu sidaa ahayn macnaha cibaada leedahay way ku soo hormartay sheikhu sharaxa uu ku sharxay oo cibaadada asal ahaan xagga luqada waxaa la yidhaahdaa atadallul isdullayntaa la yidhaahdaa marka la yidhahdo ariiqun mucabad waxaa loo jeedaa mudallal yacni waddo mucabad ah waxaa looga jeedaa yacni la layliyey oo la dulleeyo bimacnaa sidii loo marayo cagtu u baraysanaysay addimadu ay layliyeen oo ay waddo ka dhigeen sharci ahaanna cibaadada waxaa loo isticmaalaa siduu shaykhu lislaam ibnu taymiyaba ku fasiray alcibaadatu ismun jaamicun likulli ma yuxibuhu allah wayardaahu min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbatina cibaadadu waa magac kulminaya wax kasta oo ilaahay jecel yahay oo odhaahyada iyo camallada kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon mid walba ka mid a taasaa waxaa la yidhahdaa cibaado bacdu ahli cilmina waxay ka cabiraan gaayat almaxabbati maca gaayat alkhuduuc laba shay oo la kulmiyo baa la yidhaahdaa jacayl kama dambaysa oo ay weheliso isdullayn kama dambays ah bacdu ahlicilmi waxay ku daraan mid saddexaad oo waxay yidhaahdaan gaayat xubbi maca gaayat alkhuduuci yacni markaa walkhawf oo jacayl kama dambays ah iyo isdullayn kama dambaysa iyo baqasho kama dambays ah saddexdaas oo kulma cibaada la yidhahdaa oo haddii cid laysu dulleeyo oo haddana laga baqaayo oo haddana lagu jecel yahay sidaas waa la caabuday laakiin ha laysu dulleeyo ha laga baqee haddii la karaahiyaysanayo la necab yahay cibaado noqon mayso oo haddii masalan yacni cid markaa gaali-i ay meel qabsato oo dadkii ay dhibaatayso oo dadkii markaa waxa weeye markay garaacaan ee tumaan ee isticmaarsadaan dadkii ay ka baqaan ayna isu dulleeyaan laakiin karaahada iyo nacaybka iyo colaaddu ay qarsanayaan ay qalbigooda ku jirto ay is leeyihiin beladan yaa idinka dulqaada beledan yaa idinka dulqaada lama odhanaayo ciddaasi waa caabuday isticmaarkaa isticmaarsatay ama gumaysigaa helay waa caabudeen lama odhanaayo iyagoo isu dullaynayo oo ka baqaya sababtu maxay tahay waxaa la waayey jacaylkii baa la waayey marka jacaylku rukni buu ka yahay cibaadada cibaadada rukni ayuu ka yahay marka haddii aan jacaylkii la waayo cibaada ma jirayso saas aawadee sheikhu wuxuu yihi wa ila faqad sabaqa laka macna alcibaada wa cala ayi shayin tuطlaqu waxaa kaloo kuu soo hormaray shaygeebaa lagu magacaabaa cibaado wa annaha acamu min mujarad الtawxiid waxaa kaloo kuu soo hormaray inay cibaadadu tawxiidka ka caamsan tahay oo cibaadadii waxay noqon kartaa cibaada shirkiya waxay kaloo noqon kartaa cibaada mukhlasa marka muraadka sheikhu ku fasirayo yacbuduun yuwaxiduun waxaa loo jeedaa cibaadada la amrayo ayaa tawxiida ama cibaadada shirkigu ku jira waa laynaga reebay oo shirkigu waa muxaram binasi lqur'aan aayado badan baana ku soo arooray iyadoo shirkiga laynoo diidayo walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka wala takunana min alkhasiriin wuxuu kaloo allah yidhi inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljannata wama'waahu الnaar marka shirkigu inuu xaaraan yahay iyo inuu manhi yahay laa tushrik biاllah allah ha u sharig yeeli inuu camalka buriyo sida aayaddii horeba sheegayso inuu muxaram yahay sida aayatulmaa'idaba ay tilmaamayso yacni adiladu saasay kugu tilmaamaysa nusuus iyo adilo fara badan baana ku soo aroortay ibnu cuthaymiin faa'iide kale kitaabka sharxiisu aad buu u faa'iide badan yahay saas aawadeed waxaa habboon in sharaxa ibnu cuthaymiin si fiican loo daalaado oo lagu dadaalo qawaacidda uu sheekhu ku sheegaayo sharaxa in si fiican loo fahmo oo loo weelayo wuxuu idhi cibaadada waxaa loo qaybiyaa laba nooc cibaada kawniya iyo cibaada sharciya cibaadada laba nooc baa loo qaybiyaa cibaado kawniya oo qadari ah iyo cibaado sharciya cibaadada kawniga waxaa loo jeedaa amarka ilaahay ee qadariga in laysu dulleeyo oo loo hoggaansamo cibaadada waxaa la cibaada kawniya ama qadariya waayo cid kasta cibaadada kawniga ah waa lagu itlaaqi karaa ama waa lagu sifayn karaa oo ruux ka bixi kara gaal iyo muslim toonna qadarka ilaahay ama xukunkiisa qadariga ah khilaafi kartaa ma jirto maa shaء allahu kan wma lam yasha lam yakun xataa gaaladu qadarka ilaahay ma khilaafi karaan ama xukumkiisa qadariga ah kama hor iman karaan waxa u daliila buu shiikhu yidhi in kulu man fi الsamaawaati wاlardi ila aati الraxmani cabda cidda cirarka ku sugan iyo cidda dhulka ku sugani may ahaanin mooyaane qaar ilaaha raxmaanka u imanaayo la kulmaayo maalinta qiyaame xaalay markaa mid waliba addoon ilaahay uu yahay xaaluu sidaa yahay mooyaane xaaluu sidaa yahay inuu kula kulmo mooyaane yacni ma jiraan waxa cirkiga dhulka ku sugani ma jiraan mooyaane inay la kulmayaan maalinta aakhiro ilaahay iyagoo mid waliba addoon ilaahay yahay waxaa loo jeedaa cubuudiyada cubuudiya caama bimacnaa mamluuk ilaahay leeyahay oo rabbi u hoggaansan oo aan rabbi khilaafi karin baa looga jeedaa cibaadadaasina waa tii kawniga ahayd bimacnaa qadariga taa haddaba ruuxa lagu ammaani maayo waayo qadarka ilahay ruux khilaafi karaaba dee ma jiro hata alkufaar xataa ibliis nooca labaad waxaa lahay cibaada sharciya cibaadada sharcigana waxa weeye waa in amarka ilaahay ee sharciga ah loo hoggaansamo oo la raaco allah la isu dulleeyo iyadoo haddana la jecel yahay ilaahay cibaadada sharciga ahi waxay u sugnaatay ciddii iimaan iyo taaca la timi oo ilaahay waxa yidhi وعباad الرحمن الذيina ymشhوna عlى الأرضi hwna ilaaha raxmaanka addoommadiisu waa kuwa soconaya arlada korkeeda soconaya socod degenaansho u saaxiiba waa aynay iswaaweynayn oo iskibrinayn oo isqaadqaadayn laakiin tawaaducayaan oo isdhuldhigayaan dabeedna waxaa aayaadka ka dambeeya lagu sii sheegay sifooyinkay mu'miniintu leeyihin jacalana allahu min almu'miniina xaqa wuxuu sheikhu yihi raximah اllah wa acdamu ma amara allahu bihi tawxiid waxaan sii ishaarayaa cibaadada kawniga ama qadarka inuu ruuxu u hoggaansan yahay Eh, laguma ammaanayo markaynu leenahay waxaanu u jeednaa daatada hoggaansan ahaanta u hoggaansanya amaa ashyaa kale oo ka tartiibsami karta oo ku tacalluqda sida inuu masaa'ibtii ku sabro sida inuu nicmooyinkii ku shukri noqo ashyaada noocaas oo kale ah waa lagu ammaanayaa ajarna waa ku helaya waayo ashyaadaasi waa camalkiisi laakiin dee qadarkan inaanu khilaafin maajuur ku noqon maayo laakiin ashyaa kaloo kusii tacalluqi karto ka baxsan hoggaansanka oo ku saabsan masaa'ibta inuu ku sabro ama nicmooyinka inuu ku shukriyo taa waa laga ajar siinaya waana lagu ammaanaya ibnu cusaymiinna waa ishaaray ana tuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam xadiiska saxiixa cajaban liamri lmu'mini ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu saraau shakara fakana khayra lah wain asaabathu daraau sabra fakana khayra lah walaysa dalika liaxadi ila lilmumin xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey min xadiisi suhayb wuxuu yihi sheekhu raximah llah wa acdamu maa kii waxa ugu weynaansha badan amara allahu bihi uu ilaahay amray altawxiidu tawxiidka wa huwa ifraad اllahi bاlcibaada tawxiidku waxa weeye waa in ilaahay la keliyeeyo oo cibaado lagu keliyeeyo keligii la caabudo wa acdamu maa nahaa canhu shirku wa acdamu maa kii waxa ugu weynaansha badan nahaa canhu oo ilaahay reebay ashirku shirkiga ayaa ugu weyn wuxuu ilaahay amrayna tawxiid baa ugu weyn oo acdam alwaajibaat waa tawxiidka wuxuu ilaahay reebay oo xaaraantinimeeyeyna shirkiga ugu weyn oo acdamu lmuxaramaat waa shirkiga waxyaalaha xaaraanta ka ugu xaaraannimada badan uguna weynaanshaha badani shirkiga weeye nacuudu billahi min ashirki wa huwa dacwatu gayrihi macahu shirkigu waa in markaa la caabudo ilaahay cidaan ahayn in la caabudo weeye macahu ilaahay la jirkiisa lala caabudo taasaa waxaa la yidhahdaa shirki waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila aayaddu ilaahay yidhi baa u daliila wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a allaha caabuda bimacnaa keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay waxba ha la wadaajinina oo waxaa ugu shariig yeeshaan oo la wadaajisa yaynay jirin masalada koowaad ee uu sheikhu inoo sheegay waxay ku saabsan tahay awaamirta sharciga tawxiid baa ugu weyn culamada islaamkuna waa ku ijmaacsan yihin oo waa isku waafaqsan yihiin waajibaadkiiyo awaamirta waxa ugu weyn uguna waajibnimada badani inuu tawxiidka yahay waa biijmaci lmuslimiin yani muslimiintao dhan baa ku ijmaacsan oo isku waafaqsan adilada kitaabka iyo sunnaduna waa inoo sheegayaan waxaa u daliila aayaddan wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a allaha caabuda waxna ha ugu shariig yeelinoo ha la wadaajinina aayadda aayat nnisaa waxay culammadu ku magacaabaan aayat lxuquuq alcashara wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an aayadda magaca la yidhaahda waxa weeye ay culamadu ku iطlaaqaan aayadda tobanka xaq aayat lxuquuqi alcashara toban xaqba aayaddaa lagu sheegay tobanka xaqe lagu sheegay xaqa loogu horaan sheegay waa xaq ullah oo tawxiidka ah marka maadaama tobankii xaq loogu hormariyey xaqa ilaahay oo xaqii laba labada waalid laga hormariyey xaqa ilaahay oo xaqa ilaahay la hor sheegay waxaa laga qaadanayaa ahamu lxuquuq iyo acdamu lxuquuq inuu yahay xaqu ullah oo tawxiidka uu yahay waxaa kaloo laga daliishanayaa qur'aanka qiraa'adiisa marka la soo bilaabo oo laga soo bilaabo min suurati alfaatixa awalu amrin ruuxa la kulmaya u akrinaya waxa weeye waa amrun bitawxiid awalu nahyin ruuxa la kulmaya uu akrinayaana wuxuu noqonayaa nahyun can ishirki awalu amrin waxa weeye yaa ayuha annaasu اcbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun amarka ugu horeeya ee qur'aanka qiraa'adiisa markaad soo bilowday xaggaa sare ka soo bilowdo kula kulmayaa waa aayadda waana tawxiidkii amar la amraayo oo ucbuduu rabbakum ahlucilmigu waxay ku fasireen ucbuduu rabbakum ay waxiduuhu bilcibaada ilaahay keliyey oo keligii caabuda awalu nahyin ruuxa la kulmaayo markuu qur'aanka qiraa'adiisa soo bilaabana waa nahyun can ishirki falaa tajcaluu lilahi andaada wa antum taclamuun ilaahay ha u yeelinoo ha u caqiidaynina oo ha u rumaynina andaad qaara ilaahay la masaynaysaan ama ku shabahaysaan ama garab dhigaysaan ta kale acdamu alwaajibaat inuu yahay tawxiidku waxaa laga qaadanayaa nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiskii mucaade haddeer aynu sheegaynay yaa mucaadu inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam waxa ugu horeeya ee mucaad ahlu kitaabka ugu yeedhaa inay noqoto tawxiidka hadduu jiri lahaa waajib ka weyn lama yidhaahdeen isaga marka ha noqdo waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa tawxiid ha noqdo lama yidhahdeen taasi waxay caddaynaysaa inuu yahay acdamu alwaajibaat inuu tawxiidka yahay ayay markaa ku tusinaysa marka adilo badan bay culamadu ka daliishadaan waxaa kaloo caddaynaya dee nebiyada dhammaantood tawxiid baa lala soo diray haddii tawxiidka waajib ka weyni jiri lahaa waa la sheegi lahaa ee waxaa la odhan lahaa kaasaa lala soo diray marka maadaama uu ilaahay yidhi وما ارسلنا من قبلك من رسول الا nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ilaa ana faacbuduun waxay caddaynaysaa acdam lwaajibaat inuu tawxiidku yahay acdam lmuxaramaat inuu shirkiga yahayna waxaa ku caddaynaya adiladan aynu tawxiidka u daliishanay acdam lwaajibaat inuu yahay waa laga qaadanayaa inay laasimsanayso shirkiguna inuu yahay acdam lmuxaramaat waayo shirkigu waxa weeye waa munaaqid litawxiid waana didu tawxiid shirkigu waa wixii tawxiidka ka hor jeeday marka acdam lwaajibaat xaaraanta lagaga tegayaa waa inay noqotaa yani acdam lmuxaramaat waa inay noqotaa waa laazimsanaysa waayo xaqii ugu weynaanshaha badnaa iyo waajibkii ugu weynaa baa sababtiisa lagu waayayaa shirkiga idan waa inuu noqdo acdam almuxaramaat min xayu nadar taa waa laga dariishanaya bacd aladila oo mawduuca ku saabsanna waynu sheegnay waxaa kaloo caddaynaya xadiiska bukhaariga ee nabigu sala allahu aleyh wasalam la weydiiyey ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam dembi keebaa ugu weynaansha badan baa lagu yidhi markaasuu nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam waa inaad ilaahay u yeesho aad u caqiidayso cid aad ku shabbahayso waa inaad markaa u yeesho oo bimacnaa cid kale la caabudo marka xadiidkaasi wuxuu nas ku yahay shirkigu inuu yahay acdamu dembin dembi kii ugu weynaa inuu yihu ku cad yahay xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyay min xadiis jaabir laftiisu waa tilmaamayaa uu nabigu yihi mal muujibataan labada wax waajibiyaa waa maxay dabeedna markii dambe uu fasiray oo midna uu tawxiidka ku fasiray midna uu shirkiga ku fasiray man laqiya allaha laa yushriku bihi shayئa dakhala aljanة wman laqiya allaha yushriku bihi shayئa dakhala الnaar marka maadaama tawxiidka iyo shirkigu muujibataanka ay yihiin labadii wax waajibinayay oo midna janno waajibinayey midna naar waajibinayey in mid waliba noociisa inuu ugu weyn yahay oo midna muxaramaadka ugu weyn yahay waa shirkigae midna waajibaadka ugu weyn yahay baa laga qaadanaya xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyay min xadiisi jaabir atawxiid lafdiga ahi waa masder saas aawadee ibnu cuthaymiin wuxuu yihi raximana allah wa iyaahu altawxiidu lugata masdar waxada yuwaxidu ay jacala shayءa waaxida wa hada la yataxaqaqu ila binafyin wa ihbaat erayga altawxiid lugada gudaheeda waa masderkii waxada yuwaxidu masderkeedii weeyi waxaana loo jeedaa ay jacala shaya waaxidan shaygiibuu wuxuu ka yeelay bimacnaa u caqiideeyey keli lafdiga jacala ayuu sheikhu isticmaalay culamo kale oo culamada ahlu sunnaha ka midna waa isticmaaleen jacala shaya waaxidan towxiidka inay ku fasireen bacdu ahlicilmi oo culamada ahlu sunnaha ka midii waxay yidhaahdeen jacalo inaan laga cabirin baa fiican ee la yidhaahdo yani ittakhadahu waaxidan ama ictiqadahu waaxidan oo waxadtuhu marka la yahay bimacnaa ictiqadtuhu waaxidan wa cabadtuhu waan keliyeeyey waxaa looga jeedaa inuu keligii yahay baan caqiideeyo rumeeyey keligiina waa caabuday lianna tawxiid allahi laysa bijacli jaacilin waayo tawxiidka ilaahay yacni ciddii allah waaxid ka dhish dhigtay ilaahay waaxid kuma noqon awal iyo aakhirba allah waaxid buu ahaa haddaan cidiba waxidin yacni allah waa waaxid laakiin marnaba dee looma jeedo ilaahay isagaan waaxid ahayn baan waaxid laga dhigay loogama jeedo ee horraysa iyo dambaysaba waa ahaa waana ahaan doonaa ilaahay waaxid oo cidi kuma lamaana waxa uu la gaarka yahayna cid la wadaagtaa ma jirto laakiin addoommadu maxay samaynayaan waaxidnimadii ilaahay bay caqiidaynayaan oo rumaynayaan inuu daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo magacyadiisa iyo ficiladiisa yacni ilaahay la keli yahay oo aan cidi la wadaagin keligiina addoonku waa caabudayaa allah keligiina addoommadu waa caabudayaan tawxiidkii markaasay la yimaadeen almuhim ahlucilmiga qaarkood oo le markaa waxaa weeye jacalo in laga cabbiraa ma fiicna waxay is yidhahdeen macno faasidaa loo qaadan karaa oo dad baa is odhan kara armaa markaa looga jeedaa macnaha faasidka oo ah in lays yidhaahdo ana tawxiid allahi xasala bijacli jaacilin marka taasina muraad ma aha culamaduna uma jeedaan jacalow bimacnaa ictiqado ahina waa jirtaa qur'aankana waa ku soo aroortay waayo allah wuxuu yidhi waqad jacaltum allaha calaykum kafiila waa ka yeesheen oo waa u ictiqaadiseen baa looga jeedaa marka jacala oo bimacnaa ictiqadihi waa jirtaa saas aawadeed alfaadda iyo tacbiirkay culammadu ku kala duwan yihiin laakiin macnahay u jeedaan waa isku mid marka tawxiidku laba rukni buu leeyahay waa nafyi iyo isbaat nafyiga waxaa looga jeedaa uluuhiyadii xaqa ahayd baa loo diidayaa ciddii ilaahay ka soo hadhay uluhiyadii xaqa ahaydna allah baa loo sugayaa isbaatkana taasaa looga jeedaa oo laa ilaaha ila allah waxay ka kooban tahay laba qaybood laa ilaaha waa nafyigii ila allahuna waa isbaatkii xasriga iyo koobista ilaahay uluuhiyada xaqa a lagu koobayaana waxay ku imanaysaa marka nafyiga isbaatku israaco nafyi keliya tawxiid ma noqonaayo oo laa ilaaha keliya haddii la yidhaahdo oo intaa lagu aamusaan ila allahu lagu darin dee shirkay noqon lahayd kufray noqon lahayd waa kufre laakiin tawxiid waxay ku noqotay marka ila allahu la raaciyey saas aawadeed baa bacdu culamaai alqudaama laga soo naqliyey inay yidhaahdeen ma kalimatun awaluha kufrun wa aakhiruha iimaanun maxay tahay kelmadda awalkeedu kufriga yahay aakhirkeeduna iimaanka yahay abu xaniifiya baa loo nisbeeya laakiin shaikhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi cibaarada noocaasa in la cabiraa ma fiicna oo marnaba muraadka loo jeedaa ma aha ruuxu markuu laa ilaaha ila allahu odhanaayo kelmadda inta hore waa ku gaaloobay inta dambena waa ku islaamay culamada islaamkana wax qabaa ma jiraan waxayse u jeedaan cidda cabirtay haddii lagu aamusi lahaa waxay noqon lahayd kufri laakiin maadaama ila allahu lagu daray waxay noqotay iimaan sidaa hadduu muraadku yahay macnahay u jeedaan waa sax laakiin tacbiirka ayaa wax ku sugan yihiin hadal calaa hadal manwaal ah ayuu cabiri jiray calaa kulli xaal laa ilaaha ila allahu markuu ruuxu odhanaayo uluuhiyada xaqa ah wuxuu ka nafinayaa can gayr illah laa can illah uluuhiyada xaqa ah wuxuu ka nafinayaa oo u diidaya ciddii ilaahay ka soo hadhay laakiin allah uma diidaayo ila allahuna wax loo sugayaa uluhiyada xaqa ah allah baa loo sugaya haddaba istisnaagu muxuu faa'iideynayaa sawta la yidhaahdo marka istisnaaga culammadu ay sheegayaan yacani sawgtay yidhaahdaan ikhraaju maa lowlaahu ladakhala fi lkalaami biila aw biixdaa akhawaatiha yacni kii in la saaro haddii isagu aanu jiri lahayn hadalka hore soo guda geli lahaa waxaa lagu saarayaa ama ilaa ama ilaa walaalaheed mid ka mid a adawaat listisnaa marka cibaaradu waa caddahay oo waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye hadalkan haddaan ila lahu la raacin lahayn cumuumka horuu soo gudageli lahaa oo nafyiga ah laakiin waxaa ka baajisay inuu soo gudagalo waxa ka baajiyey istisnaaga ka daba dhacay ayaa ka baajiyey waxaynu markaa u jeednaa marka la tilmaamayo calaa kulli xaal ikhraaju maa lowlaahu ladakhala fi lkalaami biila aw biixdaa akhawaatiha waxaa ka baajisay gelitaanka uu soo gelaayo hadalka hore ilaada laga daba keeno taasaa ka baajisay taas ayaa ka baajisay marka almuhim macnaha tawxiidka waxaa loo jeedaa uluhiyada xaqa in allah loo sugaayo ciddii allah ka soo hadhayna laga nafyinayo waxaanay culamada qaarkood ku eh, tacriifiyaan eh, ifraad اllahi subxaanahu wa tacaala bima yakhtasu bih in ilaahay loo keliyeeyo wuxuu la gaarka yahay taasaa waxaa la yidhahdaa tawxiid ilaahay wuxuu la gaarka yahay in loo keliyeeyo taasaa waxaa la yidhaahdaa tawxiid la yidhahdaa anwaacda tawxiidkana culamadu waa qaybiyaan waxay u qaybiyaan tawxiid اluluhiya tawxiid اrububiya tawxiid اlasma wasifaat halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfirka atub